طاهر مستدفى بدعة جلى ومالك وأحمد قد بدع طلاقها من قبل أن ترتجع طلاقها لبدعة قل واقع والظاهري للوقوع مانع ويندب ارتجاعها وإن جرى في حيضها فمالك حتما يرى ويمنع الطلاق في طهر يلي طلاقها في الحيض فليؤجل بائنه خلع وما قبل البناء أو عددا أكمل طلاقي وحو كلا قيب سماء بائن إيا الرجعي مد سوعش له iyo mid aan lahayn baainkiibu haddaba siguugu sheego wuxuu yidhi baa'inuhu alaaqkiisii baa'inka ahaa khulcun waa khulci iyo wamaa qabla albinaa wixii dukhuulka ka horeeya iyadoo laysla aqalgelin furiinkii dhaca aw cadadan akmala wamaa cadadan akmala iyo wixii tirada dhammaystira oo alaqaadkii dhammaystira fii maa buyina sida markaa la caddeeyey markaa yacni saddexdaa jeerba iyada waa baa-inoo walow khulciga khilaaf yaroo haba ku jiro maaragtay khilaaf aada markaa u yari ha ku jireen laakiin yacni jamaahiirtu intaasi way isla ogoshahay iyagaa markaa laga warrami doonaa kan cadadkaa lagu bilaabay aw cadadan akmala fii maa buyina wahwa alaau cadadku dee waa saddex waliriqin asqaطuu waaxidatan wa asqatuu waaxidatan dalqad bay rideen liraqin addoonnimo daraaddeed oo yacni maaragtay xortii ayaa saddex dalqadood leh ama addoommihii laba dalqadood unbay leeyihiin wuxuu yidhi waaldaahiri yuqallitu daahirigu arrintaa khalad buu ka dhigaya oo wuxuu leeyahay addoonkii wuxuu la mid yahay un kuwii kale sidii uu dee maaragtay sawjaadkaba uu qabay laakiin halkaa dee maalig baa la socday halkan markaa fataawihii saxaabada ayaa loo cuskanaya wandur ila alaswaaji fi nuqsaani wandur waxaad eegtaa ila alaswaaji xagga zawjka eeg fi nuqsaani nusqaanta gelaysa dalaqaadka zawjku ma addoon baa mise addoon maahaad ka eegaysaa wactabara nucmaanu binniswaani abu xaniifa isagu xagga dumarku eegaya oo gabadhu ma addoon baa mise waa xor buu isagu eegaya marka addoontii baa laba dalqadood lagu furayaa xuradiina saddex buu leeyay jumhuurkuna waxay leeyihiin mada xaggaa lagama fiirinayo ee la eegaya aswaajtaa la eegaya ninku hadduu xor saddex dalqadood buu haystaa hadduu addoon yahayna laba dalqadood buu haystaa markaa fataawaha saxaabaduna xagganay u badan yihiin abu xaniifa marka xaggii ciddadii ayuu ka qiyaas qaatay lakin de waxa ley alciddatu biاnnisaa waalaqaat ila rijaal alaqaadka ragga ayaa gacanta ku haya ciddadana dumarkaa ciddo tirsanaya markaa taasi dee waa laba qodob laba arrimoodoo markaa kala duwan bay leeyihin qolyahan jumhuurku isla isku mid buu ka dhigayaayo xaggii ciddaduba ay ahayd ee laga fiirinayo ayuunbaa dalaqaadkana laga fiirinayaa buri wa awqacuuhu way rideen haddaba alaaqii bialaai saddexdii dafcatan isku halka mar ahayd way ku ridayaan oo waxay leeyihiin saddexdii dee saddexdaas saasay u dhacaysaa wahwa <clears throat> alaaqaas halka mar la ridayaa liayri shaaficiyi bidca shaafici wixii ka soo haray bidca ayuu u yahay wa qiila waxaa la yidhi mayane alqatun ladaa bacdi salaf salafka qaarkood dalqad uunbay ka ahaydna waa waa la sheegay wa qiila waxaa kaloo la sheegayba laqwun inuu laqwiba yahayo waxba aanay ku dhacaynin faarix kan iska tuur walaa takhaf habaqani markaa habaynu halkaa ka dhigana owga faarixhu laa taaf iska tuur yani waa qowl aad u dhiito wey alaaqu halaa jamaahiirtu ama de wax maaratay ijmaacba dee hayru waaxidin min ahli ilcilm ay ku soo guuriyeen waa dhacayaa saddexdu waa saddex laakiin waxaa jirta si guud alaaqu dumarka la furayaa waa laba qaybood mid lala aqalgalay iyo mid aan lala aqalgelin taasi waa mid haddana qaabka saddexda laysu raacinaya waa laba qaab anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun iyo anti aaliqun alaaan markaa laba dumaroo kala duwan iyo laba qaaboo kala duwan afar suuraa ka soo baxay gabadh madkhuul bihaayo in la idhahdo anti aaliqun alaaan iyo gabadhii madkhuul bihaaga ahayd in la idhahdo anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun iyo tii aan khayru madkhuulka ahayd in la yidhahdo anti aaliqun alaaan iyo tii kayru ahayd in la yidhaahdo anti aaliqun anti aaliqun anti aaliq afartaa suuro weey markaa mid khilaafkeedu waa caan waa suurada u dambaysa gabadha khayru madkuulkaa ee laleeyahay anti aaliqun anti aaliqun anti aaliq khilaafkeedu salafan wa khalafan waa taagan yahay oo alaaqaasi miyuu saddex noqonayaa mise ma noqonayo waa laysku haystaa dee shaaficiyadaba ma ridayso oo antiaaliqunta hore ayay baa ku noqotay bay leeyihin dabeetana antiaaliqun tan dambe iyo tan saddexaad iyadoo markaa ajnabiyada ayay dhacayaanba oo alaaq ma noqonayan maalikiyadii iyana way ridayaan aahaarta markaa ibnu cabaas iyo ka soo aroorta taawuus iyana qaarkood saasaa ku sugan weliba ibnu cabaas oo kale waaba waadixba oo tii markaa ridi waayay alaaqeed inay antiaaliqun antiaaliqun antiaaliqun ay ahayd hayru madkuulna ay ahay baa riwaayaadka qaar ku sugan amaa suwartaa hore wax khilaafahoo sariix ah oo laga hayo saxaabadii ma jiro alla ilaaha taawuus baa suurada saddexaad oo gabadha khayru madkuulka ah in la yidhaahdo anti aaliqun alaaan iyo anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun waa isku midle oo hal unbaa laga soo qaaday oo isagiiyo cikrima iskhilaafayoo cikrima wuxuu yidhi anti aaliqun alaaan markii la yidhi ibnu cabaas wuu riday anti aaliqun anti aaliqun anti aaliqun markii gabadhii bikrada ahayd lagu yidhina muu ridin daawus markaa waa isku miduun buu yidhi markaa saxaabadii kale oo dhan ibnu cabaas marka laga tago waxaa laga soo guuriyaa un alaaqu alaa wuu dhacayaa alaaqu alaa wuu dhacayaa waa saddex unbaa laga soo guuriyaa ilaa dhowr iyo labaatan saxaabi baa laga soo guuriyey waxay ka asaxday ilaa laba-iyo saxaabi way ka sugan tahay labaiyo toban ama saddexiyo toban kalena iska macquula laakiin aan darajatu sixe gaadhayn ayaa lagaga wariya ibnu cabaas radia allahu tacaala isaga shan raawi baa wax ka wariyey shan iyo tobankaa ka wariyey saddex iyo inay dhacayso unbay ka wariyeen saddexdo saddex wax kale kamay soo wariyeen daawuusna wuxuu ka soo wariyey uun saddexdu inay hal tahay cikrimana dhowr markaa eh, qaab ayuu ka soo wariyey markaa eh, xadiikanna markaa taawus baa ibn cabaas ka warinaya kaana alaaqu alaa calaa cahdi rasuuli lahi sal slama eh, maaratay waaxidatan alaaq ala waqtigii nabiga waaxido buu ahaa taawus unbaa ka wariya ibn cabaas imaam axmed yar way diideen waxay dhahdeen asxaabtii ibn cabaas oo dhammi waxaan sida ahayn bay ka warinayaan ibn cabaas saxaabadii kale oo dhanna saan tilmaanay saasaa laga soo guuriyey de markaa suuradan markaa xadiidkan uu ka hadlayaana bayin ma aha afartaa suure aan sheegno ma suuradan khilaafkuu ka hadlaya ma waxoo dhan buu ka hadlaya bayin ma aha in markaa suurada khilaafka a ah lagu xambaaro oo suurada ijmaaca lagu soo guuriyey saxaabadiina khilaaf looga suwarta aan looga garanayn lagu xambaaraana mushkil bay noqonaysaa oo wax aan bayin ahayn oo fataawihii ibnu cabaas laftiisana qaar aynu helayno halkaa waafajinaya in meel ijmaac lagu soo guuriyey khilaafna aan la garanaynin lagu xambaaro dee halisteeda yeelanaysaa hadhow tolan in masaa'il kale saasoo la sameeyo ayay markaa keensanaysaa calaa kulli xaal aduu culammada islaamka qaar ka mutaakhiriintii ayaa qaar marka ay yidhaahdeen salafka qaarkood dalqa bay u arkayeen culimmadii waaweynada qaarkood baa arrintaa u nusreeyey sida shaykhulislaam ibnu taymiya iyo iyo ibnulqayim iyo waana masaaishii ugu waaweynada dee ibnu taymiya raxmatullaahi caleyh lagu dhibaateeyey ayay ka mid ahay marka qowlkaasi in aanu salafkii ka sugnayn saxaabaduna ay ku ijmaacsan yihiin taa calalaqal taa madkhuulbihaagaa dalaaqeedu inuu saddex yahay inay ku ijmaacsan yihiin bay u eg tahay haddii aynu markaa masale ijmac saxaabo ku sugi lahaynna waxaan isleeyahay waa tii ugu mudnayd maxaa yeelay masale intaasoo saxaabi laga soo wariyey oo saasoo kale ay isugu suga maarata uga wada sugan tahay oo saa isu wada waafaqayaan way yar tahay marka laga reebo masaaisha dee nusuustu ay markaa eh, boqolkiiba boqol ku caddahay haddaba waa la sheegay qowlkaasi oo ladaa bacdi salaf baa la yidhi saas waa la sheegay qolyo markaa daahiriya ah baa iyagu waxay eh, sheegeenba inuu lagwi yahay waayo waa tan laysku haysto ha dhacee ma eh, bidcaayo waa macsiyo mise ma aha jumhuurkii waxay leeyn waa macsiyo shaaficiyaduna waxay leeyihiin may macsiya maahe way bannaan tahay qolo walibana adila haysataa oo waqaa'ic waqtigii nabiga calayhi salatu salaam dhacay bay deliishanayaan shaaficiyadu qolyahan kalena aaahaar saxaabo oo badan bay deliishanayaan marka markaadaba waa macsiyo la yidhaahdo ayay daahiriyadu waxay leeyihin macsiyadu maba dhacdaba dalaaqu hadduu macsiyo yahay maba dhaco marka waqiila laqwintaasina halkaasay ka soo baxaysaa deetana maxaa dhacaysa dee qofkii doona dalaaqa ku ciyaaro saddex baad ku furan tahay u buulanayaayo qiilkaa yare laqwi ayuunbuu markaa haysanaya weligiiba saddexdaasubuu ku furayaa hataa qolyihii waa xabad odhanaysay lafteedii dee tanaa markaa ka hor imanaysa wuxuu yihi wa awqacuuhu way rideen culamadu bialaai dafcatan isla mar haddii la rida lagu rido way rideen wahwa ligayri shaaficiyi bidca wixii shaafici ka soo hadhayna bidca ayuu saddexdood u yihiin in la jamciyo oo hal mar la wada rido wa qiila qiil baale alqatun wey ladaa bacdi salaf salafka qaarkood sida ay qabaan dalqad wey wa qiila waxaa kaloo la yidhi laqwun bacdu maarata ibnu xasmi baa qaalahu qowmun yidhi faarix kaa markaa iska tuur ama iarixhu laa takhaf ha baqan qowlkaa inaad tuurto ood waxbala-aan ka soo qaada ha ka baqi alaaqu xaaidin gabadhii dhiigga qabtay in la furo xaaidkaasoo bihaa qad daala ama gabadh daahir ah oo musat fii hada uhri weeye uhrigaa dhexdiisa la jimaacay fa bidcatan jalaa fajalakaas wuu muuqday bidcatan xaaluu markaa bidco yahay buu muuqdayoo waa lagu ijmaacsan yahay oo isagana dee nusuustii baa sheegtay wa maalikun wa axmedun qad baddacaa maalik iyo axmed waxa kaloo ay tabdiicinayaan alaaqahaa gabadhii in la furo min qabli an turtajaca intaa lasoo ceshay gabadhii la furay caadi loo furay ee alaaq sunniyaba lagu furay iyadoo aan rajca dhicin in haddana alaaq labaad laga dabageeyo waxay leeyihiin waa bidco markaa ku saddexaad laga dabageeyana waa saas oo kale xanafiyadiiba markaa ka hadhaysa halkan ilan xanafiyadu waxay la qabtay saddexdii dabqadood in la israaciyo inay bidco tahay bay ayay la ogolay laakiin oo uhri walba uu dalqad furo maalikiyadii iyo xanaabiladii waxay leeyiin waa bidcai oo maqsuudkii weli haddaa meesha waa ka maqanyi xanafiyadiina waxay leeyiin hadduu adhaarta u qaydiyey oo uhri walba hal dalqa uun uu furay inuu soo rajciyaa khasab ma ahee alaaqaasi sunni buu noqonayaa suurada ayay iyaguna isku sii khilaafayaan marka jamcu alaqaad miyuu noqonayaa mise ma noqonayo isku haystaan marka qolyahan mar haddaan rajca jirin inay jamcu alaqaad noqonaysa u arkaan xanafiyadu kol haddii uhri walba xabada un la furay inaanay noqonayn bay u arkaan alaaquhaa libidcatin gabadhii markii bidco loo furo qul waxaad tidhahdaa waaqicu mid markaa dhacayo weeyaan alaaqaasi sida jamaahiirtu ay qabaano ibnu cumar de murhu falyuraajichaa cumar waa tii lagu yidhi hadal ninku soo celiyey marka falyuraajichaa dee rajcadu waxay timaadaa meel alaaq dhacay waahiriyu lilwuquuci maanicu aahirigu in markaa alaaq meesha dhacay waa diidaya waxay uga macsiya buu leeyahay macsiyaduna ma dhacdo markaa maaa murlraajiayatani maay tahay yani waa gurigeena kusoo noqotay ama dee yani waa wey sidoodii hore haysu ahaadaan oo kale sidoodii hore haysu ahaadaan u weeyaane maaha in markaa ciddo ay ku jirto ciddo laga soo celin wayundabu waxaa la sunneeyaa irtijaacuha in la soo celiyo gabadhii bidcada lagu furay in la soo celiyo yaa sunna wain jaraa hadii uu dhacay alaaqan bidcigii fii xaydihaa wati ay markaa xayd tahay oo suurada saddex suura noqotay laba laisku waafaqsan yahay oo tii xaydka dhexdeeda ahayd iyo tii fii uhrin masaha fii ahayd labadaa waa laysku waafaqsanaa suurada saddexaadna jamcu alaqaadkiibay ahayd haddaba tii fil xaydka ahaa haddii maarata alaaqu uu dhaco suurada ay tahay famaalikun maalik xatman yara waajib buu arkaaba irtijaaci marka maalik keligii maayo abu xaniifna waa la socdaa madhabtii xanafiyaduna way la socotaa labaduba waxay u arkaan waajib markaa waynu yar tacdiilinayo wayundabu arajcu wa fi lxaydi yajib lilmaaliki wاlxanafi wayundabu arajcu soo ceshi la sunneeyaa wa fi lxaydi yajibu marka markaa waxa wayaan xaydka dhexdiisa ay tahayna waaba waajib lilmaaliki walxanafi maalikiyada xanafiyadu irtijaaca murhu falyuraajic haadaas waa lilwujuubi bay leeyihinoo macsiyadiibaa meesha laga saaray qolyaha kalena waxay dhaheen waa mustaxab un waayo eh, macsiyadii way dhacdayba si haysashada dambana waajib ma noqonayso markaa waxba markaa muraajacadaasi eh, maarata amarkaa muraajacadu ma aha lilwujuubi maha waa lilistixbaab bayiri eh, markaas uma stuxib baa bedka kusii khatiib lilmaaliki walxanafi uma stuxib kadib waxa markaa la istixbaabay beydka kale laftiisana wax ka bedelayna halkanuu yihi wayamnacu alaaqa yani maalik buu hadalka u noqonaya ila waynagaan laba ka dhignay arrintanna iyadana waxbaa ka soo noqdayba wayamnacu alaaqa maalig ba u noqonaysa maalig wuxuu mancinayaa alaaqii fii uhrin uhri dhacayay yelii ku xiga alaaqahaa fil xaydi xaydka alaaqii dhacay uhriga ku xiga yani waxa weeyaan in haddana la furo markii lasoo ceshaday alaaqa dhexdiisa in uhrigii ku xigay dhexdiisa la furo maalig iyadana wuu diidayaa falyuajil ha sii dibdhigo uhriga dambaha ka dhiga sidii xadiidkuba uu tilmaamayay marka maali ma qabe waa wajhun cinda shaaficiya weeyaan waa wajhun cinda shaaficiya maalikiyada maaha maalikiyadu istixbaab bay qabaan waa wejhi shaaficiyo rawdada iyo sharxulkabiirkaba ay saa ku rajaxeen laakiin minhaajka daahirkiisaa keensaday in dohrigaa dambe la furi karo shuraaxdii minhaajkuna saasay ku waafaqeen sidaa minhaajku uu sheegayo rawdu aalibkuna istixbaabkaasuu sheego rawdada laga soo gaabiyey iyo sharxiisa asnulmaalib ee beydka isagana waa lagu bedel markii ka hore uma stuxib uu ku dhammaaday uma stuxib imsaakuhaa liuhriha aani liuhri imsaakuhaa in gabadhii lasii haysto ayaa sunnaa liuhriha athaani ilaa iyo duhrigeeda dambe ee labaad wa canna lakiin waa lagu istaagaya wa can baa la odhanayaa wajhu wujuubin shaaficiyun maa wahan wa canna waxaa muuqday wajhu wujuubin wujuub wejhigiibaa muuqday wejhi wujuub sheegaya oo shaaficiyun shaafici oo shaaficiyadii laga soo naqlinayo weliba maa wahana aan daciifin yaanu muctamad ma ahaanin dee imaam nabowi iyo imaam raaficiba way isku raaceen sharxulkabiirka iyo rawdada inay tarjiixiyaan oo isaga ay xoog yeelaan markaa waa wejhi qawiya oo shaaficiyadu ay leedahay laakiin aan muctamadkii ahayn ayaa wuxuu leeyahay markuu soo ceshado isla duhrigaa dambe ma furayo waayo xadiidku murhu falyuraajichaa xataa taxiida uma tahura uma taxiida uma tathur murhu falyuraajicha xataa tathur taiyada hore xataa tathura uma taxiida uma tathura waa saas lafdi murhu falyuraajicaha xataa tathura uma taxiida uma tathur markaasuu fain shaa allaqaha marka riwaayada laysuma wada waafaqin riwaayada qaar baan uma tahur adaa dambe iyo taxiyada adaa dambe aan sheegin Eh, laakiin detanina bukhaariga saa ugu sugan tahay markaa wejigaas riwaayadaas u haystaayo waa lilwujuubi buu leeyahay laakiin waxay rajaxayaan inaanay wujuub ahayn xikmadda meesha ku jirtaana waxa weyaan baa la yidhi eh, horta markii de la fogeeyo waxaa laga yaaba cadhadii iyo wixii inay meesha ka baxdo oo dee reerkiiba iska sii wada joogo waxaa kaloo xikmado iyaduna meesha ku jirta intuu soo ceshado un hadduu isla markiiba daahir noqoto haddana furo yani markaa waxay noqonaysaa un raajacahaa liyualliqaha wuxuu u soo ceshaday si uu u furo unbay markaa suuradii noqonaysa taasina yar fool xun inuu markaa iska haysto oo xataa dee jimaaci iska banaanaado ilan duhrigan hore waa iska banaaya jimaaci iska markaa waxa weya wato ay marka dambe haddana dhiiggii ay hesho ee hadana kadib ay daahir noqoto ayaa hadday u muuqato uu markaa furayaa saasay markaa noqonaysaa bay saasay xikmadda ku sheegay alkhulcu marka halkaa waxaa inaga baxay kii cadadka alaaqii baayinka ahaaye cadadku waa markay saddexdii dhammaadaan tii markuu inoo sheegay ayaa haddana wuxuu inoo sheegaya baa'inkii kale khulciga ahaa wuxuu yihi firaaquha bilciwadi lmukhaalaca wliftidaa wmaa lahu muraajaca waliabi sawrin ida maa khaalaca bilafdati alaaqi inshaa raajaca wafi lmuxalla anahu rajciyu bihi saciidu qaala wاzuhriyu wahuwa jaa'izu bila اshtibaahi wاlmancu can bakri bni cabdillaahi walam yajuz in daraha litabdula wayakrahu الnucmaanu lakin xallala wabizinaha jaaza lilbasriyi wakhawfu ismin sharطu ظaahiriyi wajaaza an yaakuda minha akara min mahriha wacan caطaa'in xudira walam tadir jahaalat wagararu washaafici limahri mislin yacburu wain tukhaalic amat wamaadin sayiduha fama calayhi waltabin famalikun yaquulu yasquط اlbadl wagayruhu dimataha bihi shagl wاlkhulcu min mariidaة yunafadu waciwada lam yacdu irhan yaahudu wاlxanafiy biاlirhi wاrsulsi اctabar fain tacish lilcidaة اlirha yadar washaafici qaasa bimahri اlmili uma biulin ma badaa min fadli wamalikun yujiizu an yakhtalica can الصagiiri waalidu wadufica kadaka can صagiiraة bima laha wagayruhu yaquulu rudda maa laha whuwa طalaaq in bilafdihi jara wagayra hada axmedu faskan yara طalaaquha fi cidaة اlkhulci waqac lilxanafi wacinda gayrihi imtanac wزawjuha yankixuha fi اlcidة walibni rushdin bacduhm qad radda firaaquha bilciwad اlmukhaalaca almukhaalacatu mukhaalacada ama khulcigu firaaquhaa bilciwadi waa in gabadhii ama xaaskii lagu lagaga tago bedel yani wax laga qaata wax la dhaafsaday oo yani waxa weeyaan furiinkii bedel u ah waa in markaa gabadhii lagu furo ama lagaga tago oo markaa wax laga qaato cibad laga qaado wliftidaa almukhaalacatu waliftidaau firaaquha markaa yani iftidana waa magac kaloo u leeyahay almukhaalacatu mukhaalacada iyo waliftidaa iftidaagu firaaquhaa bilciwadi weeyaan labaduba oo iftidaagaaba qur-aankii ku sugan wamaa lahu muraajaca haddaba kaasi wax muraajaca male ah soo ceshi ma laha waayo waxay wax u dhiibtay ciwadka u dhiibtayba waa litamlika nafsaha wa tastaqil inay madax banaanaatay ciwadkaba u dhiibtay markaa munaasib ma noqonayso in meeshaas la sugo soo ceshi waliabi thawrin abuu thawr waxaa u sugan idaa maa khaalaca maad waa iska zaayido idaa maa khaalaca idaa khaalaca wey haddii uu ku khulco bilafdati alaaq ereyga alaaq hadduu isticmaalo anti aaliqun bialfin saasoo kale hadduu saa sameeyo inshaa raajaca hadduu doono wuu iska soo ceshan kara ilan lafdigii alaaq baa la isticmaalay alaaquna dee rajci buu yeelan jiray saasuu isagu yiri wa fi lmuxalla muxallihii waxaaba ku sugan annahu rajciyu inuu iska rajci yahay mar haddii aan nas khulcigu rajci ma ahla la isagu macnahan iyo waxaana eegayaan jumhuurku dee ma eegayo keligiiba maahee bihi saciidun qaala wzuhriyu qaala bihi waxaaba sidan yidhi saciidun baa yidhi iyo wzuhriyu zuhriba way yidhaahdeen waa uga horreeyeen saciid ibn musayib iyo maxamed ibn shahaab azuhri labaduba way uga horreeyeen oo waa rajci bay leeyihiin sidii alaaqii caaliga ah laakiin jumhuurku xaggii macnahay eegeen macnihii baan meeshan iskeenin wa huwa jaa-izun bilashtibaahi yani waxa weeyaan ishkaal la-aan wuu bannaan yahay khulcigu qur-aankiibaaba sugan yahay wاlmancu can bakr bni cabdillaahi bakr bn cabdillahi اlmunzani taabicigii ayaa laga sheegay inuu isagu diiday oo uu mansuuq ka dhigay aayadda falaa junaaha calayhima fima iftadat bih waxay ku naskhan tahay buu yidhi wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waataytum ixdaahuna qinطaara falaa taأkhuduu minhu shaya ata'khuduunahu buhtaana waima mubiina marka isagu waxba lagama qaadan karo inuu yidhi oo khulcigaasi waa mansuuq ayaa laga sheegay laakiin dee laa daliila cala naski labadana waa la jamcin karay walam yajuz ma banaana khulcigii in darahaa inuu gabadhii hadduu gabadhii dhibaateeyo litabdula si ay markaa ciwadka u bixiso wayakrahu nucmaanu nucmaan waa karaahiyeysanaya arrinkan laakiin xallala taxriim ma gaadhsiiy saasaa loo fahmayaa waana sida ay qaar badan usoo naqliyeen oo yakrahu wa ajaazi laakiin iyo krahudan de waa kun xanafiyadu isilaaxa gaarkaa ka lahaa ah. kutubtoodii marka loo noqdo si kalaa soo baxaysa yukrahu waxa wa yukrahu taxriiman weeyaan wayukrahu taxriiman ajaazada iyo iyo jawaaska ay isticmaalayaanna waxay ujeedaan waa qadaaan yanfud waa nufuudkii waa fulitaankii xaggii qadaha ee ma aha inay leeyihiin waa xalaal saas daraaddeed bidka waa la bedelaya walam yajuz in darahaa liyakuda ka hore ka dhig وxarma النucmaanu lakin anfada waxarama nucmaanu nucmaan waa xarimayaa laakin anfada wuu fuliyey oo mid fulaya ayuu ka dhigay marka halkaasaa laysku haystaa jumhuurki waxay ley hadii gabadhii inta la dhibaateeyo sidaa deetana qasab lagaga dhigo inay khulcigii ogolaato oo deetana sidaa khulcigii markaa ciwadkii lagaga qaato dee waa baail walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi ma aataytumuuhunaba meesha taalla markaa ma banaano waayo xanafiye iyo qeyrkoodba waa la isku waafaqsan yahay inay arrintu xaaraan tahay laakiin xanafiyadii maxay leeyihiin wuu fulaya jumhuurkiina waxay leeyihin waxba waxaas wax fulaya ma ahe waa wax lagu qasbay oo markaa waxa weeyaan ikraah ah wa jaaza lilbasriy wajaaza wuu banaanaaday markaa sidan muxuu ahaaye idraarkii bizinaha bisababi zinaha lilbasri iyo xasanulbasri agtiisa markii ay xumaan samayso in markaa ninkii uu cadaadiyo si dee markaa waxa weeyaan ay isaga furato ayaa banaanaanaya saas waa loo soo naqliy waxaa kaloo loo soo naqliy in uu leeyahay khulciguba haddii ay zinaysato unbuu bannaan yahay waana madhab laga soo guuriyey ibnu siriin iyo abuqilaaba waxaa laga soo guuriyay inay yidhaahdeen maba banaano khulcigu ilaa iyo markaa faaxisho lagu arko aayadda haystaan walaa tacduluuhuna litadhabuu bibacdi maa aataytumuuhuna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina faaxishadiina markaa zinada ayay ku fasireen markaa waa taasi wa khawfu ismin shardu daahiriy in dembi laga baqayo ayaa shardu a daahiriy oo daahiriy wuxuu leeyahay khulcigii ma banaana haddaan dembi laga baqanayn wax iska bannaan oo iska furan maaha waayo de aayaddii hore suurat lbaqarana ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah baa ku jirta fain khiftum anlaa yuqiimaa xuduud allahi falaa junaaha calayhima fiima iftadat bih jumhuurkuna kama dhigayaan qeyd kama dhigayaan waa iska arrin aqlabiya bay leeyihin oo waa yani markay saasay arrintu u badan tahay e, ma aha shardi ma aha bay leeyihin wajaaza waxaa bannaan an yaakuda minha inuu gabadhii ka qaato akara min mahrihaa meherkii uu siiyey wax ka badan meherkii lacag ka badan inay isku furataa ma bannaan tahay jumhuurku hay way banaan tahay bay leeyihi wa can caطaa'in xudira cataa waxaa laga wariyey in arrintaasi ay maxduur tahay riwaayad markaa khulcigii eh, thaabit ibni qays ibni shamaas riwaayad sunanta qaarkeed ku sugan ayaa waxa weeyaan walaa tazid ha ka ziyaadsan wixii aad ka qaatay riwaayad saa sheegaysaa jirta riwaayadaasay markaa qolyahaas ay xujaysanayaan waa caaa iyo taawus iyo camr ibni dinaar camr ibni shucayb maarata raawiga ahaa camr ibni shucayb ibni maxamed ibni cabdillahi ibni camr ibn ah, alcaas iyo zuhri ayaa laga soo guuriyey walam tadir jahaalatun waqararu dhib ma keenayso jahaalo ciwadkii ku sugan iyo qarar xataa qararkuna waa de maarata wax aan noqonayo waxa gacantaydaa ku jira ayaan iskaga kaa khulcay inay tiraahdo oo isna uu yidhaahdo waan aqbalay maxaa ka soo bixi doona la garan maayo dhibaato ma keenayso way iska caadi baa jumhuurkii leeyihi washaaficiyu limahri milin yacburu shaafici uu fasahaadinayaayo waa sidii tasmiyadii faasidka ahayd khulcigii wuu dhacaya laakiin tasniye faasida xagga sidii sadaaqii faasidka ahay oo kale weeyaan buu leeya mahrulmili buu dhaafaya yacburu uu dhaafaya uu ka gudbayaa kanoo limahri milin buu uga gudbayaa lakiin qolyihi kale waxay leeyihiin wixii gacantaa uga soo baxa hadday saddex dirhamu noqdaan iyo hadday uga bataan iyo bay noqonaysaa hadday doonaan halo ka yaraadaan melin xanaabilabu laakiin qolyihii eh, xanafiyadii waxay lehin saddex dirham way soo buuxinaysa haday ka yaraadaan wixii gacanteeda ka yaraa saddex hadday ka yaraadaan way soo dhamaystiraysaa ila walam tadir jahaalatu waqarow washaafici limahri milin yacbur markaa shaafici de meeshii mucaawado caadiu ka dhigaya sidii sadaaqoo kale ula tacaamulaya qolyahan kalena waxay ula tacaamulayaan nooc tanaasul ah inuu ninku ka tanaasulay xuquuqdiisii ayuunbay ka dhigayaan markaa waxaan la siinayana ciwad rasmiga kama dhigayaan wain tukhaalic amatun addooni hadday khulci samayso wamaa adina sayiduha iyadoo sayidkeedu aanu u idmin famaa calayhi yani wax waxba kama saarna sayidka arrintaasi wax allayaal wax kaga waajibayaa ma jiraan khulci bay samaysay dee maalna ma laha iyada ninkeedii bay khulci la gashay kun doolar bay ku tiri hal doolarna ma laha iyadu waxaa gacanta ku haysana sayidkaa iskale famaa calayhi sayidka waxba waxaa kama dul kama saarna waltabin baa-inana way saa noqonaysaayo khulcigii wuu asaxayaa wy khulcigiina wuu asaxayaa sayidkiina waxba lagu yeelan maayo ila isagu muu fasixin haddaba maxaa la yeeli famaalikun yaquulu yasqutu lbedel maalik wuxuu le halkaasi ma jiraba waana khulci wa gayruhu dimataha bihi waayru wixii maali ka soo haray shagala bihi dimataha dimadeediibuu ku mashquuliyo wuxuu le waa dayn iyada lagu leeyahay marka hadda hadday xorowdo unba iska bixinaysaa wlkhulcu min mariidatin yunafadu wlkhulcu khulcigii min mariidatin gabadhii xanuunsanaysay yunafadu xaggeeda ka yimid yunafadu waa la fulinayaa u fulaya way isma ogolyin inuu fulayo laakiin sidee la yeelaya oo maaragtay eh, eh, ciwadkii loo taqdiirinaya iyo iskusii khilaafsan waayo maxaa loo fuliyey halkan dee ninkii wuu baxayaa isagaana raalli ku noqday inuu ka baxo dhaxalkeedi markaa kol haddii biridaahu ay tahay qolyihii tuhmada eegi jiray xaggaa maanta tuhmada kama eegayaan dhinac kaley tuhmada ka eegayaano ninka waxaan la siiyey baa la eegaya ile waxaaba dhici karta baa laleeyahay inay ninka lacag badan la doonayso deetana sidaynu yeelna waari baa tahay waxba laguma dardaarmi karo waan xanuunsanaya haddaan wax ku siiyo lafteeda ulu iyo waxbaa la gelinaya inay xoolihii markaa wada siisana way doonaysaa deetna xoolanaysaa igu khulci gebigeeda waxalla wixii aan haystayba maaragtay waxa weyaan khulci aynu ku samayn haddaba tii baa laga horjoogsanaya wuxuu yidhi wlkhulcu min mariidati yunafid khulcigii gabadh markaa mariida ah lala gelayay wuu fulayaa horta wa ciwadan lam yacdu iran yaaud wa yaahudu ninkan wuxuu qaadanaya ciwadan ciwad buu ka qaadan khulcigiisaasi lam yacdu irhan aan dhaxal ka dhaafsan waa la eegaya dhaxalkeeda intuu kuleeyahay intay kula heshiisayna waa la eegaya marka ciwadkiisa waxaa lagu sargoynayaa irfigiisiya dhaxalkeeda intuu kaleeyahay waay xanaabiladu iyagu halkaasay fadhiisteen wاlxanafi biاlirhi wاthulثi ictabar fain tacish lilciddati اlirha yadir wاlxanafi xanafigii bilirhi wاthulثi ictabar ictabara wuxuu arrinka ka eegay ku qiyaasay biliri waulfi axadkiina wuu eegayaa ulkiina wuu eegaya labadaba waa usoo dhiganaya kadibna fa in tacish hadday markaa noolaato lilciddati ilaa inta ay markaa ciddo baxaysa haddii ay noolaato ilan waa kanoo qolciga marku dhao ciddaa waajibaysa ilaa intay ciddo baxaysa hadday noolaato iran yadar yadarul ira dhaxalka wuu iskaga tegayaa marka oo uluskii inaanay ka badan unbuu markaa eeganaya marka xanafigi muxuu leeyahay dhaxalkii iyo uluskii waa inaanay labadiiba ka badanin haddii ay eh, irsiga ka badato ay uluskii laakiin aanay ka badnayn waa caadi haddii uluskii ay ka badan tahay laakiin dhaxalkii aanay ka badnaynna iyadana waa caadi laakiin waa hadday xanuunka ku dhimato intaad maarata aan cidda bixin wa hadday dhimato haddii laakiin ay cidda baxdo dee ninkii way kala hadheen soo ma dhaxalkii waxba kuma laha maanta markaa xoola ay sadaqaysanayso kale baa laga soo qaadayaayo ulusu maaliha unbaa la eegaya inaanu wax ka badanin ninkaasi la tegin xanafigiina saasuu yii maalikigii iyo iyo xambal iyo halkii hore fadhiya washaafici shaaficina qaasa bimahrilmili mahrulmili buu isagu ayuu horta ku qiyaasaya qaasa bimaalin waxuu ka eegayaa isagu labada dhinac eegeen ma eegayo wixii horta isagu mucaawado waa kan ka dhigaya sidoodan qarar iyo jahaaliya waxaana kuma ogolayn waxbaa la marka horta wuxuu eegayaa labada shee la ysdhaafsanayo muxuaha ciwadkan maxaa muqaabilo ah budcigeediiba ayaa muqaabilo ah budcigeedu bedel sharciya buu lahaan jira waa mahrulmiligi markaa mahrulmiligii budcigaasi gabadhaa xanuunsanaysa ee hadday doonto dada ah de laakiin maalkan haddii la guursanayo qof maaratamarata guursanayo muxuu ku guursan lahaa baa la eegay mahrulmiligii markaa soo qaadanaya waxaan ay kula heshiisayna wuu eegaya hadday markaa isleekaadaan ama waxay kula heshiisayba uu yaraado dee khalaas saasuu markaa ku fulay haddii mahrulmiligii uu ka bato wuxuu yidhi uma biulin maa badaa min fadli washaafici shaafic qaasa bimahrlmil horta mahrulmiligiibuu ku cabiraya ku qiyaasaya uma hadara maa waxbuu qiyaasayaa badaan muuqday oo min fadlin dheeraad ah oo mahrulmiligi dheeraad ka ah muxuu isagana ku qiyaasayaa biulfin buu ku qiyaasaya inta dheeraadka ka a ah mahrulmiliga ayuu leeyahay intaasuunbaa tabaruc noqon karta ilaan intan kale ciwadkeedii waa tan gabadho nafteedia ah heshay oo mucaawado caadiya weeyaan intaas laakiin inta ka dheeraadka ah maharulmiliga intaasun baan muqaabil haysan oo tabaruc noqonaysa mariidkana waxaa laga horjoogsanayay tabarucaadkay ahaayeen mucaawadaadka caadiga amay ah ahayn iyo muxaabaadkii waxaasaa laga horjoogsanayay marka intaa ziyaadada ayuunbaa uluskii haddana lagu fariisinayaabuu maalig iyo iyo xambaliguna sadudariicihii weeyaanoo gabadhan ninkan dhaxalka wax ka badan inay la rabto uunbay ka baqayaan marka iyagu dhaxalkii ayuunbay eeganayaan wmaaliku yujiizu an yakhtarica can الصagiiri waalidu wamaaliku maaliku yujiizu imikana waxaa laga hadlayaa darafkii maaragtay waxa weeyaan gelayey khulciga xagga zawjka maxaa u shuruud ah de waxa u shuruuda inuu mukalaf yahay kii markaa sagiirka ahaa ma yeelan karo markaa khulci ma geli karo haddaba weliyulamrigiisii ma gelaya wuxuu yihi wamaalikun maalik yujiizu wuxuu banaynayaa an yakhtanica can isagiiri waalidu zawjkii yaraa in qaangaarkaba ahayn waalidkiisii iyo weligiisiiba waalid inuu noqdaa khasabna mah waa weligiisii oo dhan inuu khulcigii la galo gabadha wuu ogol yahay maali wadufica arrinkaa waa la dafciyo waa la riixayo jumhuurkii ma ogola oo waxay leeyihiin maaragtay waxa weeyaan waxna ka furi kari maayo isagu markaa furiinku ayuu siinaya sida doon marka waxna kama furi karayo khulcina lama geli karayo kadaaka saas oo kale can sagiiratin sagiirana ikhtilaac wuu ka samayn karaa waalidkeed oo aabaheed u sagiiro ah ninkeedii ikhtilaac wuu u geli karaa weliba bimaa laha wax iyadu ay leedahay ayuu khulci kula gelaya wuxuu war gaarigaa qaado inanta ii fur gaarigeedaa qaado waa odhan karaa bay leeyihi maslaxadeedii markuu ka tagiyo waayruhu yaquul wuxuu leeyahay rudda maalaha xoolaheeda waa la celinaya celi xoolaheeda maalahaadani waa maalkii maalahaada horena waa saas jinaaskaasuba ka dhaxaynaya kadaaka can sagiiratin bimaa wax ay leedahay wuu kula geli karaa khulci zawjkeeda waqayruhu yaquul wuxuu leeyahay khulciga waad geli kartaa laakiin rudda maalaha xoolaheeda celi oo adigu ka dhiib jeebkaada kadhib khulculajnabi ha noqde wahuwa alaaqun khulcigani waa furiin oo dalqadihii uu dhimaya in bilafdihi jara haddii lafdigii alaaq uu ku dhaco wa hayrahaa marka isla ogoliyay wixii lafdu alaaq loo isticmaalo anti aaliqun bialfin iyo wixii lamidkaa way isla ogol yihiin inuu kaasi alaaq yahayoo dalqadihii ay isdhimayaan wa ayra wixii laakiin kaa ka soo haray n bilafdi alaaq ku imanin axmedun imaam axmed faskhan yara wa axmedun imaam axmed yaraa faskhan faskhi buu u arkaa hayra haadaa wixii aan ka ahay oo khaalactuki faadaytuki waxa haddii la isticmaalo isagu wuxuu leey waa faskhiye qalqad ma aha waana qowl shaaficiy oo qadiima laakiin muctamadka oo madhabkii abu xaniife iyo madhabkii maalig waafaqsan wuxuu leeyahay waa alaaq طlaaquhaa fii cidaة اlkhulci waqac lilxanafiyi wa cinda gayrihim tana alaaquhaa gabadhii in la furo fii cidat اlkhulci iyadoo ciddadii khulciga ku jirta in dalqad kale laga dabageeyaa waqaca way dhacaysaa lilxanafiyi xanafka agtiisa wa cinda gayrihim tanaca ayrkii laakiin mumtanac buu arrinkaasi ka yahay xanafiyadu waxay qabaan wax baain gabadh baain ahoo haddana furmaysa qolyaha kaleba baain haddana maarata lasii alaaqi karayo ma qabaan markaa tano keliya maaha atatuhala inoo soo socoto iyagu waa baa-inna ay leeyihiin haddana waa la furi karaya ay leeyihin markaa eh, waa saas oo kale waxay leeyihiin dalqad baa horaa ku dhacday eh, ciddadii dalaaqay weli ku jirtaa axkaamtii alaaqa waa tan ciddadiiba waa tan kusii jirta marday ciddadii kusii jirto dalqadihii wixii harsanaa way dhacayaanoo waa eh, la ridi karaa qolyahan kalena waxay leeyihiin fii xukmi zawjaad bama kor haddaan la soo ceshan karayni axkaamtii zawjiyaadka male isma dhaxlayaan ajnabi bay kala yihiin xataa qolyihii isu banaynaysay rajyada banaynaysay halkan ajnabi bay kala yihiin bay odhanayaan oo isma maarata arki karaan islama khalwoon karaan marka laba qofoo kale ajnabi aha in la yihahdo dala dalqad baa sii dhacaysa ma dhacaysa w cinda ayrihi imtanaca imtanaca kaas imtanac u noqday cinda ayrihi wixii xanafkii ka soo haray wa zawjuhaa yankixuhaa fi lcidda ninkeedii qabay ee khulciga la sameeyey yankixuhaa wuu guursan karaa cidda iyadoo ciddadii ku jirta inuu dib u guursado de way u furan tahay waayo dee ciddadanba isagunbay ka ciddo tirsanaysa oo isaga xurmadiisa ayaa raggii kale looga xarimay oo ciddo tirsan loo yiri laakiin de isagu waa saaxibulcidda saaxibulcidda gabadhii muctadada ahay uu guursan kara walibni rushdin ibni rushdi waxaa u sugnaaday hadal odhanaya bacduhum qad radda qolooyin baa radiyey markaa cid kaleo sheegaysa Eh, waktigii nadmiga ma aan haynin eh, istidkaarka ibnu cabdilbar oo kutubtu aadka u ictimaadaa ayaa wuxuu odrhanayaa wa qaala طaa'ifatu min almutaakhiriin laa yataزawajuhaa huwa walaa gayruhu fi lcidda fashaduu can اljamaaca qolo jamaacada ka shaadowday oo mutaakhiriina markaa mana magacaabayo waxa laga yaaba kuwa markaa casrigiisii ahaa ama waxyar ka horeeyey inay ahaayeen waa dad markaa magacyadoodiina aynaan haynin markaa qolyaha ayaa yidhi buu yidhi isaga iyo nin kale toona ma guursan karo waa wuxuu markaa shaadoobay adu faslu fi alfaadi alaaqi wاtamliiki wاtakyiir ولا طلاق دون لفظ يفهمه وأوقع الزهري ممن يعزمه كناية ذا اللفظ أو صريح هذا ولو لم ينوه صحيح لكلهم صريحه الطلاق للشافع الصراح والفراق وغيره كناية إن احتمل إرادة الطلاق إن ينوي اكتمل وليس شرطا كونه محتملا للأصبحي بل بما نوجل وعنده لم تفتقر لنية ظاهرة كقوله خلية بها الثلاث عنده إن دخل بها وأحمد عليه مسجلا سواه ما حكم فيها النية واتفقوا عليه في الخفية والحنفي يقول من يكون طلاقها كناية تبين ومن يقول للعرس أنت طالق فالعدد الذي نواه النافق وذاك طلقة لدى النعمان وإن ثلاث تنوى أو ثنتان تمليكها طلاق نفسها يصح وضده للظاهري متضح فحيثما خيرها أو فوض فاحكم على الألفاظ بالذي مضى تمليكها, تمليكها بمجلس مقيد وضده لمالك يعتمد وقيد التخيير عند الحنبل بمجلس وما عداه أرسل وقد أتت مذاهب في الفرع لم تنتظم للاختصار المرع ومن يحرم عرسه فمالك به سبيل الظاهرات سالك والحنبلي قال الظهار المطلق وشافعي يحالف إن أطلق فإن نوى فحكمه ما ينوي وفي المحلى عده في اللغو والحنفي كالشافعي والفتوى لديه بالطلاق لان أقوى ومن يقل إن يشأ الإله مطلقا فألغيا ثنياه ونجزا طلاقه والشافعي كالحنفي يقول غير واقع وصح في طلاقنا التعليق وقيل لا إن سبق التطليق وأبطل ابن حزم المعلق فليس واقعا بوجه مطلق ومالك نجزه إن علق بمستحيل أو بآت حقق وإن يبعض الطلاق كمل ورده داود فيما نقل وإن يطلق جزءها مشاعا شملها وقد حكوا إجماعا وعضوها كذاك والنعمان يشرط أن تعنى به الأبدان واستثنيا لأحمد الأسنان وكل ما يعهد أن يبان وجاز الاستثناء في الطلاق إلا إذا ما كان ذا استغراق أو أخرج الأكثر عند الحنبل وكل هذا في الأصول ينجري شرط الطلاق الاختيار فسقط من مكره والحنفي ما اشترط والعقل لا في معتد قد سكر والمزري عذر هذا نصر كذلك البلوغ وابن حنبل صححه من الصبي يعقل ومالك صححه من الولي على الصبي وغيره لم يقبل من المريض صحح الطلاق فمالك ورثها إطلاقا وأحمد عليه ما لم تنكح والحنفي عدة لم تبرح والشافعي في إرثها قد نازع إن لم تكن ترقب أن تراجع ومالك في ذاك لم يفصل سألت الطلاق أو لم تسأل والحكمان دون إذن طلقا لديه أو بالاختلاع فرقا محله الزوجات والرجعية بالاتفاق دون الأجنبية ومن على نكاحها يعلق طلاقها لغى ولم تطلق والحنفي صححه وذا انتمى لمالك إن لم يكن قد عمم ولا طلاق دون لفظ يفهمه طلاق ما جiro iyadoo lafdi keensanaya aan lagu dhawaaqo wa awqaca الzuhriyu zuhri wuxuu ka riday alaaqa minman yacsim ciddii go-aansatay alaaqu niyo keliya ma ku dhaca oo bilaa hadal ah jamaahiirtu madalay leeyihin imaamkii zuhri ahaa ayaa isagu waxa uu haddii uu qofku go-aansado inuu furo inay saa markaa ku furmayso ayuu isagu qabay laakiin jamaahiirtu waxay lehin waxaas waa xadiiu nafsi marka xadiiu nafsigana laysuma qabto haddii aan maa lam tacmal aw tatakalam markaa ma dhacay kinaayatu sidaa nikaaxuba haddii la go-aansado aanu ugu dhacaynin oonu saa ugu noqonaynin ayaanu alaaqiina ilaa lagu dhawaaqo alaaq noqonayn haddaba kinaayatda lafdu lafdigan lagu dhawaaqaya ama kinaayu noqon aw sariixu haadaa kan sariixa ahi walow lam yanwihi yaanu niyaba la soconina cinda aljamaahiir marka ibnu xasmi laga tago saxiixu mid markaa dhacayo waaqica weeyaano saxiixa anti aaliqun hadduu yidhaahdo yaanu u jeedin maxaa laga wadaa yaanu u jeedin lagama wado yaanu lafdiga ku talagelin inuu ku hadlo ee waxaa loo jeedaa yaanu kuba talagelin dalqabdu inay ciyaar ciyaar iyo kaga yar lixi iyo buu islahay anti aalib hanax wuu islaha laakiin ismunahayd dalqadu ha dhacdo laakiin hadalka inuu ku talagalay oo sabqulisaan iyo waxa aanay ahayn iyadu de waa shardi weeyaan wa qasdu ficli shardu kulli camal qasdulficilku camal oo dhan shardi buu yahay lakin wax intaa dhaafsisan baan loo baahayn wuxuu yihi likullihim sariixuhu alaaqu haddaba alfaadii sariixi maxay waa alfaad kooban dhammaan jumhuurka waxay isla ogolyihin lafdiga alaaq iyo wii ka farcama inuu sariix yahay lishaafici saraaxu walfiraaqu shaafici wuxuu la gaar yahay saraax iyo firaaq labadaa ereyibuna qur-aanka aw tasriixun iyo faariquuhunna oo qur-aanka ku soo arooray culammaduna isticmaasho alaaq wuxuu raaciyey sariixii laakiin qolyaha kale waxay leeyihiin qur-aanku waxaa ku yimaadeen lam tashtahir ishtihaara alaaq sida alaaqu mashhuur u noqday umay noqonin saddexdaa waxaan ahaynba dalaaq kuma dhacay buu isagu leeyay alaaq saraax filaax erey kale kinaayaadkan iyo waxaan dambe waayruhu kinaayatu la yidhi waxaasoo isagu sidii muxallaa ugu qoran wuxuu leeyay dalaaqba kuma dhaco waayruhu wixii saddexdan ka soo haray kinaayatun kinaaya ayuu noqonayaa in ixtamala waa haddii uu ixtimaalayo oo uu xambaari karayo macno ah iraadat alaaq in alaaq loogala jeedo oo macnaha furiin waa in laga fahmi karayo in yanwi haddii haddaba uu niyoodo halkan alaaqii hadduu niyoodo iktamala wuu buuxsameeyo alaaqii wuu dhacaya markaa kinaayadii biniya ayay dee ku dhacaysaba kaaga soo baxay haddaba wuxuu yidhi laba arrimoodoo maaligla gaaryahay buu sheego wuxuu yidhi walaysa shardan shardiba ma aha kownuhu muxtamila inuu waxaani muxtamil yahay lilasbaxiyi imaam maalig agtiisa bal bimaa nawa njala bal injala wuxuu ku muuqanayaa alaaqii bima nawaa bikulli lafdi nawaa weeyaan nawaa bihi alaaq lafdi kasta oo uu alaaq ulaliyo biyo ii keen hadduu alaaq ugala jeedo bay dhahda maalikeedu way furmaysa aqalka gal hadduu ugala jeedo alaaq way furmaysa maalikiyadu taa waa la gaar waxay leeyihin niyadiina waa la helay lafdina waa la helay isagaana maarata isla doontay way furmaysa lakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin waxaasi eh, hadalba ma noqonayaba in alaaq loogala jeedo hadalku wax aan aanu ixtimaalin in loogala jeedo hadal ma noqonayo markaa alaaq waxaas ma noqonayo ilan jumhuur wa cindahu kale oo imaam maali agtiisa wa cindahu imaam maalik agtiisa lam taftaqir kinaayadu uma baa lam taftaqir liniyati niyo uma baahna daahiratun kinaaya daahira kinaayadii bay qaybinayaan kinaaya daahira iyo kinaaya khafiya u qaybinaya iyagiyo xanaabiladu haddaba waxay leeyihin maalikiyadu kinaayadii daahirada ahay uma baahna niyo xataa uma baahna sidii sariix oo kale bal sariixii iyadaaba ka adag masaan arki doono ka qawlihi khaliya hadduu yihahdo kale anti khaliya hadduu yidhaahdo maxaad ujeeday cidi odhan maysa anti bariya iyaduna waa anti batta iyaduna waa saasoo kale bay leeyihiino wax niyo ah oo halkaa la weydiinayaa ma jirto oo qaarkood <coughs> aahaar saxaabiya wa maaratay saxaabada ereyadan ay wax adag u arki jireen ayay markaa ka qaadanayaan waliba wuxuu yidhi biha athalaathu cindahu athalaathu saddexdii baa biha bilkinaayati daahira kinaayadaa daahirada ah saddexda dalqadood baa ku dhaca cindahu isaga agtiisa in dakhala bi hadduu gabadha la aqalgalay t uu la aqalgalay hadday tahay saddex dalqadood baa kinaayadaa daahiradii ay wadato weliba waxaa damashikana qaadayaan meelaha qaarkoodna waa la aqbalaya mi haduu irado walabaanje waxaan niyooday wax ka yar baa niyoy haduu irado waa laga aqbalaya meelaha qaar meelaha qaarna xataa hadduu yidhahdo wax ka yar baa niyooday lama aqbalayo hadduu iska idlaaqana mar walba waaba saddex kinaayadaa daahiradii ayay iyagu leeyihin wuxuu yidhi wa axmedun calayhi musjala axmedna sidaasuu ku waafaqsan yahay masalada dambe oo in kinaayadii daahirada ahayd ay saddex dalqadood tahay ayuu axmedna ku sugan yahay weliba isagu musjala waa mulaqan in daala in dakala biha isagu ataqidka kuma xidhay xanaabiladii waxay leeyihiin ama madkuul biha ha ahaato ama hayru madkuul biha ha ahaatee kinaaya daahira ah hadduu isticmaalo waa saddex dalqadood laakiin maalikiyada maxay ku khilaafsan yihiin niyaa loo baahan yahay marka haddii niyatu alaaq ay meesha joogto saddexi dalqadood dhacayaan bay niyatu alaaq haddaanay jooginna waxbaba ma dhacaya maxaad markaa saddex u rideen waxay yidhahdeen aaaar saxaabo iyo waxyaalo noocaas ayaa ay markaa ka fahmeen wuxuu ku yidhi siwaahumaa labadaa wixii ka soo haray waa shaafici iyo abu xaniife xakama fiihaa wuxuu u xukun doontay marka kinaayada la joogo anniya niyadii waitafaquu calayhi way isku waafaqsan yihiin arrinka xukunka in niyada maaratay la eega ah fi hadday khafiye tahay kinaayadu dabcan waxyaalo ay isku waafaqsan yihiin maalikiyada iyo xanaabiladu inay kinaayo daahiraha tahay way jiraan waxyaalo isku waafaqsan yihin kinaayo khafiyaa tahayna way jiraan waxyaalo isku khilaafsan yihiinoo qolana ay xagan ku darayso qolana xagan ku daraysana way qaar baana inoo iman doona haddaba hadday kinaayadii khafiyada u ahayd maalikiyada iyo xanaabilada ay noqoto dhammaan waxaa la ysku waafaqayaa in niyo loo baahan yahay hadday kinaayadii daahirada ahayd noqotona maalikiye waxaan ahayn niyada way eegay maalikiyana niye eegi mayso waaya xanafigi baa isna masale gaala halka marka kinaayada la joogo walxanafi yaquulu xanafigi wuxuu leeyahay man yakuunu talaaquhaa kinaayata gabadha talaaqeeda uu kinaayo noqdaa tabiinu waa baainu marka waa baaina markuu leeyahay saddex dalqood ku dhacay maaha wuxuu leeya waa dalqad laakiin waa baaina marka aaaartii saxaabada baa inay kinaayaadkan qaarkood si adag ula tacaamuli jireen ayaa lagu arkay markaa mafhuumkii laga qaadanayay bay isku haystaan xanafiyadii markaa waxay leedahay saddex ma ahee laakiin waa dalqad baa-ina bay noqonaysaa qolyaha kalena waxay leeyihiin waa saddex dalqadoodba shaaficiyaduna waxay le kulmi wxii la biyooda haddii ay la ilaaqana waa dalqad keliya wuxuu yihi waman yaqul lilcirsi ninka xaaskiisii ku yidhaahda anti aaliqun waad furan tahay falcadadu ladii nawaahu tiradii niyooday naafiqun waa mid baxaysa tiradii niyooday waa baxaysa oo yani dhacaysa wadaaka alqatun lada nucmaani abu xaniifa agtiisa waa dalqad un wain alaaatun waa aw hintaan saddex haba la niyoodo ama labaha la niyoode waxa weeyaan uun waa dalqad unbu isagu leey marka waxaa laysku haystaa anti aaliqun waa sariixun fi alaaq jumhuurku leeyihiin kinaayatu fi lcadad xaggii cadadka kinaaye ayuu ka yahayoo deetana niyadii wixii la niyoodo ayaa dhacay xanafiyaduna waxay leedahay anti aaliqun waa sariixun fi alaaq laa ishcaara lahu fiihi bicadad wax cadad ah erey cadad sheegaa meeshan kumaba jira bay yidhahdeen marka mar haddii erey cadad tilmaamayaaba aanu jirin wax cadadkii kinaayo ku noqdaa ma jira bay markaa deetna cagadkii saddex buu niyooday waa saddex bilaa lafdiga labuu niyooday waa labo bilaa lafdiga markaa alaaq unbaa meeshii yaallo cadad meeshii ma yaallo deetana aqalu alaaq oo dalqad ah unbaa dhacaysa bayleey wman yqul lcirsi anti aaliqu falcadad ladii nawaahu naafiq wadaka alqat lada nucmaani nucmaan agtiisa markaa dalqadun bay noqon wain alaaun tuni wa saddex haba la niyoodo aw hintaani ama laba hala niyoodo wuxuu yihi tamliikuhaa alaqa wadiduhu liaahiriyi muttaix tamliikuhaa gabadhii in la milkisiiyo alaaqa nafsiha nafteeda alaaqii oo lahado mallaktuki nafsaki ama mallaktuki alaaqa nafsiki waxaan ku milkisiiyey naftaadii inaad furtid ama waxaa lagu yihi amruki biyadiki taladaadii gacantay kuugu jirtaa gacantay kuu saaran tahay yasixu horta wuu asaxaya wadiduhu cagsigiisu liaahiriyi mutadicun aahirigiiba u muuqdaa ma ansaxayo waxasoo kama jiraan buuri ninkaa gacantiisa ilaahay ku riday dalaaqa marka adigaa gacantaada u dhiibay ma soconaysada igu yihah lakiin jamaahiirtu fataawihii saxaabaduna saasan bay ahayd in arrinkaasi uu soconayo weeyaan haddaba fa xayumaa khayarahaa haddii takhyiir uu dhaco oo uu yidhaahdo ama naftaada doono ama aniga i doono ikhtaari wiil aw fawada ama uu arrinkii u dhiibu yihahdo waan kugu wareejiyey amrki biyadiki faxkum cala alfaadi ereyada la isticmaalaya eeg dabeetana waxaad alfaadda u xukuntaa biladii madaa wixii hore loo soo sheegay wuxuu ku yidhi alliqii nafsaki markaasay tiri allaqtu nafsii muxuu noqonaya de sariix buu noqonaya waxa uu ku yidhi ikhtaari ikhtaaridan jumhuurkii maay noqon amadda isla wada ogol yihiinba inay tahay kinaaya kinaayant way iskaga ogolyihin laakiin madaahira mise waa khafii maxaad u baahanaysaa halkaa inaad maalikiyadii intood kutubtoodii tagta dee inta lafdi waa erayo kooban intaa waa daahira yihahdeen aad ereyadii markaa daahiradii aad gaar u qabato dad lood ka dhex baaraysa waxaad ku dhex arki halkaa ikhtaari baad ku dhex arki xanaabiladiina ereyadii ay daahirada ka dhigeen ikhtaari kuma jirto laakiin amrukii biyadikii baa ku jirta markaa ikhtaaribay yihaahdo faxayumaa khayara faxkum cala alfaadi biladii mada maalikiyadii waxaad uga heshay inay daahiro tahay marka ikhtaari deetana ikhtartu bay ikhtartu nafsi naftaydaan doortay bay maxay noqonaysaa kinaaya daahira maxaa ku dhacaya saddex dalqadood lama eegiyo niyey waxaana xanaabiladiina waa kinaaya khafiya bay leeyihin qolyihii kalena kinaayunbay u tahay hal dalqad haddii aanay wax ka badan niyoonin ayuunbay noqonaysaa amrukii biyadiki iyaduna waa saas oo kale laakiin xanaabiladii waxay ka dhigaysaa kinaaya daahiray ka dhigayaan maalikiyadu laftoodu kinaaya daahiray ka dhigayaan laakiin haddana ikhtaariyada way ka yar baawar yar tahay bay yihahdeen xagga awoodda way ka daciifsan tahay bay yidhahdeeno ikhtaari intuu yidhaahdo hadday ikhtartu nafsii tiraaduu yidhahdo inuu laba dalqadood unbaa niyooday lakiin dhegeysanaya bay yidhahdeen laakiin hadduu amrukii biyadiki yidhaahdo uu yidhahdo laba dalqadood unbaan ujeeda inaan siiyo ama dalqad gulaan doonaya inaan siiyo waa laga yeeli bay yidhahdeen hadduu laakiin noo aamuso saddexduba waa dhacaya wuxuu yidhi haddaba faxaysu maa khayaraha markii oo daba takhyiiriyo oo markaa tamliiga qaabka u dhaco aw fawada ama u tafwido yidhahdo maaragtay waxa weyaan arrinkii waan kugu soo wareejiyey gacantaadaan ayaa maarata arrinkaagii dhigay faxkum cala alalfaadi biladii madaa alfaad ay isticmaalayaan waxaad markaa waxa weeyaan u xukuntaa sidii aad hore usoo baratay tamliikuhaa bimajlisin muqayadu haddaba tamliigu duu lafdigaa markaa tamliiga isticmaalo oo mallaktuki ama amrubiyadi saaso kale u idhaahdo majliska ayaa lagu qaydaya tamliikuha bimajlisin muqayd tamliikeedu majliska ayuu ku qaydan inta halkaa la fadhiya waa inay ay go-aankeedii rido wadiduhu limaalikin yuctamadu maalik kaa cagsigiisaa loo ictimaadayaayo meeshay doonta isku furi kartaa waqayid اtakhyiira cinda alxambali bimajlisin xambaligiina takhyiirka ayuu ku qaydayaa majliska wamaa cadaahu wixii takyiirka ka soo hadhayna arsili ilaaqo meeshii markaa ay doonto ayay markaa ku ridi buu leey waqad atat waxaa timi madaahibun madaahib filfarci ayaa masalada ku timi lam tantadim aan nadmiga soo gelin lilikhtisaari lmarci ikhtisaarka la ilaalinayo daraaddii masabeed bay naga qaadato tamliigaasi kow laba saddex afar iyo kii shanaad oo kana ayay markaa qaadatay dee waana masalada iska kooban markaa ilaa toddoba qowl ayuu ibn xasmi uu maaragtay muxallaha ku sheegayaayo la kala qabo haddana madahibta haddana tafsiiriyo waa sii badanaysa markaa dee furuucdaa loo reedseen waman yuxarim cirsahu ninka haddaba taxriimiyo xaaskiisii ihahda anti calaya xaraamun yidhaahda famaalikun imaam maalik bihi sabiila aahiraati saaliku famaalikun maalik saalikun mid maraya weeyaan bihi qofkaa wuxuu la marayaa sabiila aahiraati kinaayaadkii daahirka ahaa jidkoodiibuu la maraya marka maxay ahaayeen de ii garanay niyana umay baahnayn saddex dalqadoodna way noqonayeen hadduu yihahdo anta calaya xaraamu kinaaya daahira ayay maalig u marka waa alaaqun isaga aggiisa walambeli xambeligii qaala wuxuu yidhi ihaarun mulaqa weligeedba waa ihaarun anti calaya xaraamun hadduu yidhaahdo anta calaya ka dahri umin ah, wax kala baxanto ataa niyoodo ma noqonayso washaaficiyu shaafici isagu kii shaaficiga aha qofkii shaaficiga ahay sidaa yidhi xaalifun buu noqonayaa mid dhaartay buu noqonayaa in alaqa haddii aanu niyo gaara maskaxda ku qabanin fainahu hadduu wax niyooday fa xukmuhu maa yanwi wixii uu niyooday uunbaa markaa loo qaaday hadduu ihaar niyooday ihaar buu noqon hadduu alaaq niyoodayna alaaq bay noqoni hadduu dhaar niyoodayna dhaar bay noqoni haddaanu waxba niyoonna dhaar bay noqoni markaa wa fi lmuxallaa cadduhu fi llagwi muxallaha waxaa ku sugan in anti calaya xaraamuntu ay iska lagwi tahay sidii shaaficiyadii ay soo lahaayeen haadihi daaru calaya xaraamun waataynu soo martay waman yuxarim hayra cirsin faxarif markaaynu soo nidhi shaafici maarata shaaficiyi maaligna maaragtay waxa weeye maaragtay way way way way ilqeeyeen oo waxba kamay soo qaadin wax iska lagwiye ka dhigeen markaa daahirigii halkanna cirsigiina waa la buray zawjadii iyaduna waa la midoo anti calaya xaraan ma beentiin buu le xaaraan kalma waa xalaashiisii wax alliyaala wax ka waajibayaan ma jiraan iyadana ilaa laba iyo toban qowl baa ku jira laba iyo toban qowl ayaa ku sugan anti calaya xaraan xaaskiisa ku yidhaahdo maxaa ninkaa lagu yeelanaya marka qolba dhinac buu la kacday xanafigii baa inoo dhiman soo maa walxanafi xanafigii ayuu la mid yahay wuxuu yidhi markaa wlfatwa ladayhi bialaaqi laana aqwa wlfatwa ladayhi xanafiga fatwadiisu eh, alaana imika bialaaqi aqwa in alaaq lagu fadwoodo wlfatwa bialaaqi alaaq in lagu fadwoodo ayaa alaana imika ladayhi isaga agtiisa aqwaa xoog badan xanafiyadii madhabkoodu waa sida shaaficiyada laakiin wax muftaabihi la yidhah bay leeyihin sheegno markaa muftaabihigoodi waxaa hadda lagu fadwoodaa waa inay alaaq u tahay mutlaqan oo la kala qaada waman yaquul qofkii yidhaahda in yasha ilaahu in yasha illaahu buu yidha in shaa allaahu mualliqan xaaluu yahay isagoo wax talaaqaya ayuu in shaa allaahu raaciyey fa alqiyan iska ilqee unyaahu soo reebidiisa istinaanu geliye in shaa allahuda uu yidhi waxbaa ka soo qaada anti aaliqun in shaa allaahu in shaa allahuda iska daa inta kanuun ay buuleey waayo wanajizan alaaqahu oo markaa markaa de istinihi aad marat samyadii markaad meesha ka saarto alaaqii munajas buu iska noqonaya midaada dhacay washaafici shaafici kal xanafi xanafigii buu lamid yahay yaquulu wuxuu odhanayaa hayru waaqici mid dhacayaba maaha markaa labaiyo labaa loo kala baxay xanaabilo iyo maalikiyo istinaa halkan xukun kama dhalinayaan shaaficiyadii iyo iyo xanafiyadiina waxay leeyihiin hadalkii bay ka mid tahay sidii dhaartaba ay taiir ugu lahay wallahi la afcalana kada in shaa allah maarata man alaa man xalafa faqaala fi xalifihi in sha allah faqad istana tanna waa sidii oo kale bay leeyiin ma dhacaya bay leeyiin alaaq maxaa yeelay callaqahu bimashiiat illaah wala ilaaca lana calaa dalik ma taalacan karayno ma garan karayno marka waxaynaan garanayn alaaqi ku ridi wasaxa fii alaaqina tacliiqu waqiila laa in sabaqa taliiqu wasaxa fii alaaqina alaaqeennii daynu muslimiinna wuu ku asaxayaa altacliiqu in la calliqo oo in dakhalti daara fa anti aaliqun la yidhaahdo ama anti aaliqun in dakhalti daara waa asaxaya saxaabadii dadkaasna iskuma khilaafin wa qiila waxaa la yidhi laa may dhici maayo yani tacliiqu asixi maayo tacliiqu alaaq wuu dhacayaa tacliiqaan asaxaynin oo alaaqii baa dhacaya weeye in sabaqa taliiqu haddii alaaqu horeeyo oo uu idhaahdo anti aaliqun in dakalti daara hadduu idhaahdo anti aaliqun de alaqii baa dhacay bu in dakalti daaradu waxay timi goor dalaaqiiba dhacay shurayx baa sidaa qabi baa oo hadduu doonaya inu wax tacliiqiyo waa inuu in dakalti daarada horreysiiyo laakiin jamaahiirtu waxay leeyihin waxani waa hadal qura markaa u istaqyiidinaya wa abطala ibnu xasmi imaamkii ibnu xasmi ah raxmat ullaahi tacaala calayhi uu ibaaliyey almucallaqa alaaqii mucallaqa ahaa waa baail buu yidhi falaysa waaqican biwajhin sinaba uma dhacayo mulaqan weli ilaaq ahaan sinaba u dhici maayo waa wax laqwiya oo hadal aan macno lahayn oo maaratay wuxuu leeyahay sida qof miyuu awoodaa inuu yidhaahdo iyadoo imika la joogo sanadkii horaan ku furay imikaan ridayaa alaaqa alaaq sanadkii hore dhacaya suuragal maaha iminkaa ridayaa alaaq sanad kadib dhacayana suuragal maaho ama maalma kadib dhacay ilan in dakhalti daar waa mustaqbal fa anti aaliqun marka mustaqbalkaan imika ku furayaa iyaduna ma dhacaysa laakiin de aaaartii salafka oo dhan yaa wa maaliku najazahu maalik munajaz buu ka dhigay in culliqa haddii lagu tacliiqiyo bimustaxiilin wax mustaxiil ah aw biaatin ama wax mustaqbalahoo laakiin xuqiqa la hubo haduu yidhaahdo hadaad cirka tagtid waad furan tahay de cirka inaan tegayn waa la ogyahay markaa saasay ku furmaysaaba tacliiqba maaha imikay furan tahayba dad samaa udunyaha gaadha buu yidhi ama samaa raabica tagto waad furan tahay ma tegaysa sabab maaha caadatan buu mustaxiil u yahay hadday dhacay hadduu furmaysa saasay ku tagtay ama wuxuu yidhi markay qoraxdu soo baxdaad furmaysa waad furan tahay markay qoraxdu soo baxay qoraxdu inay soo baxayso waa la ogyahay ataa qiyaamihii inaan dhacayni waa la ogyahay hawl badan baa laka horeeyey sooma ashraadu saacihi iyo wixii o dhan baa ka horeey markaa berri inay cadaydu soo baxayso de waa la ogyahay markaa alaaqaas iminku dhacaya qolyihii kalena maxay leeyihiin mustaxiil kuma dhacayaba saddexdii madaaba kale kan muxaqaqa ahna de markay xaqiiqadii timaado qoraxdii ay soo baxdo markaasubuu dhacaya wain yubacad alaaqu alaaqa haddii la tabciidiyo kamura wuu buuxsanaya yani maalan wuxuu yidhi maaragtay anti aaliqu nisfa dalqa dalqad barhkeed baad furan tahay wuu buuxsanaya muxuu noqonayaa markaa dalqad dhamaystiran buu noqonaya waa la isku waafaqsan yahay lakiin wuxuu yidhi waradahu daawuudu daawuud baa radiyey oo diiday fii maa nuqila sida la soo naqliyey dee qolooyan kale baa soo naqliyey madaahibtii kalaa soo naqliyay sida daahiriyadii de kitaab kaasaynu ka haynaa ibnu xasmiyo kitaabkii ibnu xasmina masalada kumaan arag masalada gebigeeda markaa weli wax uu daawuud ka soo naqliyey isagii markaa ma hayno qolyaha kale ee soo naqliyay way jiraan laakiin qolo walba madhabkooda inaad iyaga looga hubi bay ku fiicanta wain yualaq haddii la alaaqo juzuhaa qayb gabadhii kamida mushaacan oo baahsan faafsan nuska uluka meel lama magacaabine maarata jus baa la sheegay mushaaca shamilahaa wuu wada gaarhayaa waqad xakaw ijmaaca ijmac bay arrintaa ku sheegeen iyada in markaa taa la isku raacsan yahay iyay sheegeen wa cudwuhaa kadaaka xubin xubnaheedii kamid haddii la sheegana waa saas oo kale laakiin iyada khilaafkii daawuud ayay ku sheegeen wanucmaamu abu xaniife yashrudu wuxuu shardiyayaa an tucnaa bihi kan la sheegay inuu yahay mid looga qasto alabdaamu jirarka baniaadamka jir dhamaystiran qof logala jir hadduu ihahdo badanuki aaliqun ama wuxuu yii rasuki aaliqun ama dahruki aaliqun alfaad bay markaa sheegeen dhowra oo ay yidhaahdeen waa alfaad loo isticmaalo badanka oo dhammaystiran oo dhan laakiin alfaadii aan sidaa ahayn waxay leeyihiin tani kuma dhacayo lakin qolyihii kale waxay le haduu ihahdo Eh, maarata usbuucuki aaliqun way furmaysaa qadamuki aaliqun way furmaysaa rasuki aaliqun cunuquki aaliqun waay xanaabiladiiba iyaguna shardi kalena wuxuu yihi wastaniyaan waxaad usoo reebtaa liaxmeda axmed waxaad usoo reebtaa alasnaana ilkaha iyo wa kula maa yuchadu wax kasta oo loo bartay an yubaana in la fasliyo oo qofka laga sooco timihii iyo cidiyihii iyo candhuuftii iyo waxyaalahaa qofka maxuaha lilmadii ibnaha ka imanaysa waxaa qofka mubaayinka u noqda ee ka baxa waxyaalaha ayaa markaa laga laga soo reebayaa bay yidhahdeen laakiin wixii kale ajsaadeeda oo dham jumhuurkii bay la qabaano waa caadi way ku furmaysaa wajaaza alistinaau fi alaaqi markii gabadh la furayo istinihii waa bannaan yahay oo anti aaliqun alaaan ilaa waaxidatan ilaa idaa maa kaana da hadduu da mustaqriq yahay mooyaane anti aaliqun alaaan ilaa alaaan taa ma ogola aw akhraja alakara cinda alxambali ama haddii xambali la yahay uu intii badnayd soo reebo anti aaliqun alaaan ilaa alqatayn ma ogola xanaabilada saddexduba dhacaysaa bay jumhuurkuna waxay leeyiin maxabadunbaa dhacaysa wa kullu waxaan markaa istinaagiyo axkaamtiisu fil usuuli yanjeli kutubta usuulka ayay de ka muuqataa oo halkaasaa lagu diraaseeyaa istinaaga iyo shuruudihiisa iyo arrimihiisa sharطu طalaaqi اlاkhtiyaaru fasaqad halkan waxaa markaa inooga bilaabmaya muطaliqa shuruudiisii halkaa iskaga joogo wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamedi wallah alam